دولتي باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad inoo maqashaan halkani waa idaacadda islaamiga ee aljirateen waa maalimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha safar kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriya kuna beegan dhanka kale siddeed labaatanka sebtembar labada kun iyo labaatanka waxaa si toosa ah nagala socon kartaan baraha aynu ku leenahay facebook iyo telegramka qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga ee isbuucii tegay iyo tafaasiisha qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuuciina soo dhaafay kale barnaamijkaeydin kugu haya falanqaynta filimkii dhowaantan ka soo baxay wilaayadda khuraasaan qodobadaas iyo kuwo kale oo taxnii muthaabir ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray walaalkiin saalixi daadi'inta barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya walaalada kale ah abuu zayd abuu khaswara diiriya iyo sidoo kale dhiblaawe dhanka farsamadan waxay naga saacidaya walaalkeen daacad waa mar kaliyo barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga aljirateen قتلتهم ألوف وسقتهم حتف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت الدم سسونا قد ونكسن دقيستي على إنكو نحب حبنتي وررك الدولة الإسلامية يسبوعي إنك تغي وحان الله ديارة ولالكين أبو قصورة استرقصت المطار في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام dhegaystayaal kusoo dhawaada wararka dowladda islaamiga isbuuc aynu soo dhaafnay weerarada ay dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuuc naga tegay ayaa kor u dhaafay shan iyo konton weerar sidoo kale khasaaraha dhaawacay midka dhimasho ee gaaray gaaladii murtadiinta ayaa isna sare u kacay kaa uu gaaray in ka badan boqol sagaal toban xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiya labaiyo labaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtadiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiinta fuliyeen lix iyo labaatan weerar oo ay waxyeelo dhimashay dhaawac isugu jirta ka soo gaarta labaiyo afartan xubnood oo murtadiin ah waxaa kaalinta labaad ka galay weeraradan wilaayada shaam iyaguna fuliyey shan iyo toban weerar oo ay waxyeelo dhamashay dhaawac isugu jirta kasoo gaartay shan iyo labaatan ka mid a ah ciidamada nasiiryada iyo kuwa BKK-da wilaayada galbeedka afrika ayaa iyagana fuliyey toddoba weerar oo ay shan iyo soddon ka mid ah ciidamada murtadiinta nigeriya ay waxyeelo dhamashay dhaawac isugu jirta kasoo gaartay wilaayada sayna ayaa iyagana fuliyey saddex weerar oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen siddeed ka mid ah ciidamada dalka masar wilaayada soomaaliya ayaa iyagana fuliyey saddex weerar oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen siddeed xubnood oo ka mid ah ciidamada murtadiinta soomaaliya wilaayada khuraasaan ayaa iyagana fuliyey laba weerar oy waxyeelina mashiin dhaawac isugu jirta ka soo gaartay saddex dhibnood oo ka mid ah ciidamada waddanka afghanistan ugu dambeynna wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliye loogu weerar oo ay ku dhinteen laba ka mid a ciidamada dalka kongo haatan dhegaystayaal aynu isdul taagno mid iyo laba dhacdooyinkii ugu muhiimsanaaya dhacay isbuuceenu soo dhaafnay mujaahidiinta khilaafada ee ka dagaalameen wilaayada shaam oo isbuucan dharbaaxo lus gaarsiiyey maleeshiyaadka b bkkda ee adeegayaasha waa taxaalufka saliibiyiinta ee maraykanka u hogaamiyo mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey bar kontarool oo ay lahaayeen maleeshiyaadka b k bkkda taa uu ku taalay mandiqada alkasra ee galbeedka gobolka alkhayr siddeed iyo labaatankii bishii muxaram ee na soo dhaaftay waxaana weerarkan allah fadligiisa ku bakhtiyey afar ka mid ah mulxidiinta meesha ku sugnaa waxaana maalinkii xiga weerar ay mujaahidiinta ku waxyeeleen gaari ciidan oo ay lahaayeen isla mulxidiinta b k k kaa uu ku socdaalayay waddada laamiga ah ee ceelka shidaalka alcumar waxaana ay mujaahidiinta sidoo kale koodii bishii safar qarax meyne ku burburiyeen جاري حمول أهواي الهاين إذا مدى مسيرين بشار الأسد وحنا الله فدلي هل كاد مشي داوع كن قضي مرتدين تي جاري كبو حي دنك كلام مجاهدين تأيا جعنت كسوة لغي مت كم أحب منها إذا مدى مسيرين دا كاو كسوغنا ديغان كجديد بكارة وانا أي خارجيين جيستكلا مجاهدين تخلافة الإسلام كأيا قرح منو كدلي هو قامي كم أهم مليشي يدا الدفاع الوطني ايه كباها اوه عيد مدى بشار الأسد hogaamiyaha la dila ayaa lagu magacaabi jiray faayis alkayzuum ka oo u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qarax miino ay mujaahidiinta la eegteen waxaana baraha warbaahineed ee maleeshiyaadka lagu faafiye hilbaha laba ka mid ah maleeshiyaadkii la socday hogaamiyaha la khaarijiyey kuwa oo iyaguna qaraxa ku googo'ay isla wilaayada shaam baynu ku guda jirnaaye mujaahidiinta dowladda islaamiga ayaa sidoo kale waxay camaliyaad gaar ah ku khaarijiyeen xubno ka mid ahaa murtadiinta bkkda waxaana allah fadligii ay mujaahidiinta maalmo sixigxigay khaarijiyeen shan ka mid ahaa murtadiinta bkkda kuwa uu ku sugnaa deegaanada busayra xawaayij mucasila iyo dibyaan dhanka kale mujaahidiinta ayaa qarax miino la eegtay gaari ay lahaayeen murtadiinta b k k-da kaa oo marayay baadiyaha ashaxiil waxaana halkaa gebi ahaanba ku burburay gaarigii ay wateen murtadiinta halka ciidamadii saarnaa gaariga ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac weerar qarax oo sidaanoo kale ah ayay mujaahidiinta ku gubeen gaari ay lahaayeen b k k-da kaa oo marayay meel u dhow deegaanka mucasilah waxaana gaariga ku dhex gubtay darawalkii waday isku soo wada duuba mujaahidiinta wilaayada shaam ayaa bilihiina soo dhaafay si adag u labanlaabay weeraradooda ka dhanka ah murtadiinta b k k-da iyo ciidamada bashaar al asad iyagoo nasasho u diiday murtadiintii qabsaday dhulkii lagu xukumi jiray sharciga allah waxaana allah weydiisanaynaa in uu mujaahidiinta mar kale dib ugu furo dhulka shaam ugu dambeynna wilaayada soomaaliya mujaahidiinta dowladda islaamiga ee ka howlgala wilaayada soomaaliya ayaa isbuuci naga tegey weeraro xooggan ka fuliyey gudaha magaalada muqdisho weeraradan oo lala eegta murtadiinta ayaa kala dhacay waddooyin muhiim u ah murtadiinta aadna ay u ilaaliyaan weerarka koowaad oo ay ku baktiyeen saddex askari oo ka mid a ah ciidamada booliiska ayaa ka dhaca meel u dhow isgoyska sheekh cali suufi ee degmada hodan waxaana halka ay mujaahidiintu ku weerareen bamgacmeed sababay dhimashada saddexdaasi murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerar isna loo adeegsaday bamgacmeed ku weeraray murtadiin ka mid ahaa ciidamada booliiska soomaaliya kuwa oo ku sugnaa waddada dheer ee aada xaafadda xoosh ee degmada dharkiinle ee gobolka banaadir maleeshiyada booliiska ee la weeraray ayaa ku sugnaa jidgooyo ay ku dhibaataynayeen dadka muslimiinta ah waxaana ay ciidamadan isugu jireen ciidamo boolis ah iyo xubno ka mid ah maleeshiyada gorgor kuwa oo saddex ka mid ah ay weerarka ku dhaawacmeen dhaawac saddexdaana askari ayaa la sheegay in laba ka mid ah ay garaab ahaayeen marka laga qaadayay goobta waxaana rajaynaynaa in allah soo dedejiyo halaaggooda dhanka kale mujaahidiinta ayaa weerar saddexaad ku qaaday ملشيات كلا أكمل ده إدمان بوليس كصوماليا كوا أقصد ناد ديجان كهانت بير إمغالين إيه مقدشو وير كان أي أسماء سيدا كلا الله إذا كسلب بمدعمات وحنا وحيل الحوجان سو جارتي جاري أي لهاي المرتدين تا هل كأسكري بوليس أو جابت كوه لك سمي مت كان ودعوا إلس سو جاري وير دان أي مقدشة مرتجلنا سأي كوسو آدي حلو إسقاب قبس السياسة ده هري أو وجامي مرتد فرماجو يلا سيدا كلا ده وانا هنسكت يا وحى يقول يران دور شوي إنك داقوت كقبن دون حلك مدحوينه صوماليا waxaa xusid mudan in dhammaan weerarada ay fuliyeen geesiyada gobolka banaadir aanay wax khasaare ah ka soo gaarin dadka muslimiinta ah ee ka agdhowaa goobaha la beegsaday taa oo tusinaysa fajignaanta mujaahidiinta iyo ka fogaanshiyaha ay ka fogaanayaan dhiigga dadka muslimiinta ah halka murtadiinta saxwaadka soomaaliya ay shaqaba ka dhigteen qarxinta maqaayadaha iyo isgoosyada ay ku badan yihiin muslimiinta aan waxba galabsan taa oo maragfur ah fududaysiga dhiigga muslimiinta iyo in aysan lahayn cid kala xisaabtanta halka ayaynu ku soo afmeeraynaa wararka dowladda islaamiga isbuuci aynu soo dhaafnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاف الكرام يا صحاف الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سنط قد عزمت جزاك الله خيرا كاسوح وها أبو قصورة لسعود سينا يحب انتي وركا لقيس dhegaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية دولتي إنها الفرقة النار waa hagaag markaana aan idinku wareejiyo walaalkiin zayd oo inoo haya falanqaynta filimkii dhowaantan ka soo baxay wilaayadda khuraasaan ee uu magaciisu ahaa macdiratan ilaa rabbikum qaybtiisii labaad mahadsanid walaal haatanna ku soo dhowaada falanqaynta isdaarkii ka soo baxay wilaayada khuraasaan toddobaadkii aynu soo dhaafnay maktabka cilaamka ee wilaayada khuraasaan ayaa baahiyey talaadadii aynu soo dhaafnay taariikhduna ku beegnayd shanta bishan safar aynu ku guda jirno qaybtii labaad ee isdaar loogu magacdaray macdiratan ilaa rabbikum kaas oo qaybtiisii koowaad uu horay uga soo baxay wilaayada yeman bishii ramadaan ee sanadkii tegey إنهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون sida laga dheehan karo magaca isdaarka wuxuu qayb ka yahay olole ay khilaafada islaamiga ku doonayso sidii ay ummadda islaamka ugu bidhaamin lahayd xaqiiqda iyo halka ay salka ku hayso dagaalka u dhexeeyey dowladda islaamiga iyo kooxaha taabaxsan ururka dhaalibaan dhanka kale wuxuu isdaarka la hadlayaa taageerayaasha iyo askarta kooxaha dhaalibaan iyo alqaacida kuwooda uu caqliga u saaxiibka yahay iyo diin jaceylka uu ku haray isagoo soo bandhigaya xujooyin cadcad uu wax ku fahmi karo qofkii xaqdoon ah oo aad iyo aad u xiiso badan ayaa ku bilaabaya sidan halkan waxaa lagu soo bandhigayaa muuqaalo muujinaya jabkii midowgii sofiyeed uu kala kulmay dhulka khuraasaan dabayaaqadii qarnigii tegay intaa kadib waxaa soo gelaya mucallaqii codka macaanaa ee codeeyey isdaarka qaybtiisii hore wuxuuna ka sheekeynayaa sida kooxihii dagaalka kula jiray shuuciyiinta ruushka ay u limiyeen mirihii halgankooda waayo dadku waxay ku rajo weynaayeen in jabka midowda sofiyeed kadib imaan doonto dowlad islaami ah laakiin nasiib daro waxaa durbaba loo ololeeyey xukuumad midnimo qaran taasoo ay isugu yimaadeen dhinacyadii kala duwanaa kuwii islaamiyiinta mucaaradka ahaa iyo shuuciyiintii laga itaalka roonaaday laakiin waxaa dib u qarxay dagaalo sokeeye waxaana xukunka isu qabsaday isla kooxihii kala duwanaa oo qolo weliba ay maalgelinayeen dowlado shisheeye iyadoo uu xaalku sidaa yahay ayaa waxaa koonfurta waddankaasi afghanistan gaar ahaan magaalada khandahaar kasoo ifbaxay kooxda dhaalibaan taa oo muddo kooban kula wareegtay inta badan afghanistan kadibna ku dhawaaqday imaaro islaami ah taasoo dhulka ku xukuntay shareecada islaamka hoyna siisay mujaahidiinta muhaajiriinta ahaa ee ka kala yimid dunida dacaladeeda waxaana muuqaalka lagu soo bandhigay mowqifkii taariikhiga ahaa ee kooxda dhaalibaan ay ku burburisay sanamkii weynaa ee buudha tallaabadani oo ay farxad geliday dadka muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan halka ay gaalada iyo munaafiqiinta ka caroodeen waxaa isdaarka laga dheehan karaa sida dowladda islaamiga ah aysan u difirin wanaaggii kooxda dhaalibaan ay lahaan jirtay bilowgii xukunkooda waxaana lasoo bandhigayaa sheekha mujaahidka ah ee abu maxamed alcadnaani takhabalahu llah oo kooxda iyo amiirkeedii xilligaa mulla cumar ku ammaanaya mowqifkoodii qiimaha badnaa ee taariikhda galay failaa tilka alcisaabati alatii tuqaatilu calaa amri illah waa kooxdaasi yar ee ku dagaalamaysa amarka allah kuwaas oo aan raaligelinta allah uga baqin mid eeda eeddiisa mujaahidiinta ku sugan dhammaan caalamka meel walbo ay joogaan waxaan gaar ahaan u xusayaa halyeeyga rugcadaaga ah iyo haldoorka lamadhaafaanka ah waa sheekha wanaagga badan ee mullaa cumar iyo qabiilkiisa baashtuunka ah iyo sidoo kale ciidankiisa daalibaan kuwaasoo dhab ahaantii inoo ah difaaca iyo dhufayska adag aan la soo dhaafi karin يا من ظلمت ارحل إلى الملا عمر وقفاته عدل ورشد نادر بشتونه والطالبان حماتنا laakiin sanado kadib waxaa dibadda u soo baxay in kooxda manhaj ahaan iyo caqiid ahaanba liidatay ayna ku hoos midoobeen dad badan oo kala aaminsan diimaha isku milanka sida diinta raafidada majuusta ah waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa mid ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda dhaalibaan kana soo jeeda qoomiyadda loo yaqaano hazaara ee raafidada ah oo asal ahaan ka soo jeeda dhulka faris halkaas oo ay ku xoogan yihiin majuusta iiraan hogaamiyahan ayaa lagu magacaabaa almulla mahdi mujaahid mujaahidiin muxtaram mawlawi mahdi mujaahid as qowmi baradarani hazara wuxuu waraysi siinayaa warbaahinta rasmiga ah ee kooxda dhaalibaan mar la weydiiyey mowqifka rasmiga ah ee kooxda dhaalibaan kaga aadan shiicada raafidada ah ayaa waxa uu ku jawaabay ilaahay mahadiis daalibaan ahlu sunnaha gaar uma lahan annagu waxaa nahay wiilasheeda waxaan nahay shacabkeeda mowqifka imaarada ay ku aadan shiicada waa mid aad u wanaagsan hoyaay dadka haysta diinta shiicadow waxaad hormuud u ahaydeen iska caabintii iyo dagaalkii lala gala midowgii suufiyeeti maxaa idinku dhacay maxaad u hilmaamteen taariikhdiinna ifaysa waa inaad ka qayb qaadataan dagaalka ay wadaan walaalihiina mujaahidiinta daalibaan imaaratii cadaymahan ku aadan in kooxda daalibaan ay ku hoos midoobeen dad kala aaminsan afkaaro iyo diimo kala duwan laakiin ay midaysay oo keliya la dagaalanka kooxihii mooryaanta ahaa dhanka kalena mulla cumar u arkayey hogaamiye ruuxi ah waxaa iyana dhankiisa ka xaqiijinaya wadaad lagu magacaabo abu muscab al suuri waxaa cadaaladda ka mid a ah inaan sheegno in daalibaan ay u kala qaybsanaayeen labo qayb uu hormuud u yahay amiirka muuminiinta waa mulla cumare iyo qaar badan oo mid ah wasiiradiisa qaybtaasi waxay jecel yihiin taageeran u hayaan carabta waxay taageersan yihiin jihaadka caalamiga iyo ku kudhagnaanshaha mabaadida islaamka laakiin waxaa jira gruub kale oo hadda awood ku yeeshay kooxda dhexdeeda aragtidoodana ay faaftay waxaana xusid mudan in kooxdaani ay maalinba maalinka ka dambaysa helayaan taageerayaal badan kooxdan waxay aaminsan yihiin dowladnimada afghanistan fikirkoodan wuxuu ku egaa xuduudda afghanistan oo keliya waxayna ku taamayaan inay dhisaan dowladda afghanistan waxayna doonayaan dowlad la mid ah sida dowladda sacuudiga oo kale tusaale ahaan waa dowlad dhaqangelinaysa qaar ka mid ah shareecada tuugada gacmaha ka goysa dad dadka tacsiirta laakiin xiriiro laba geesooda ah la leh ururada gaalada caalamka sida qaramada midoobay iyo wax loogu yeero beesha caalamka waxay dowladdaasi safaarado ku yeelanaysaa dhammaan dowladaha dawaaqiidda caalamka waxay isdhaafsanayaan tahniyadaha ciidaha waddaniga ah dhanka kale waxay albaabada u furayaan hay-adaha reer galbeedka ah ee afghanistaan ku imaanaya iyagoo wata shaatiga gargaarka bini'aadanimo intaasoo idil bay doonayaan xitaa haddii xaqiijinta arrimahaasi ay sababayso joojinta jihaadka iyo uhiilinta mujaahidiinta ka jihaadaya dowladaha dariska le ah afghanistan sida usbekistan dajikistan turkistan ama carabta xitaa in lagu fikiro in carabta laga eriyo dhulka afghanistan aniga ma u malaynaya inay ku dhiiranayaan inay mujaahidiinta carabta u dhiibayaan gaalada taasi waxay ka hor imaanaysaa gobonnimada iyo dhaqanka qabaa'ilada afghanistan laakiin si guud markaynu u eegno kooxdani waxay carabta u arkaan inay yihiin balaayo waxay aaminsan yihiin inay caqabad ku yihiin horumarka iyo dib u hanaqaadka afghanistan balaa'iya xawli weyne afghanistan wa acmaar afghanistan sanadkii kun afar boqol iyo laba labaatankii hijriyada waxaa si rasmi ah u burburay maamulkii daalibaan kadib xamladii saliibiga ahayd ee uu maraykanku hogaaminayay taasoo dowladaha gaalada ay ku soo qaadeen dhulka afghanistan duulaanka ayaa yimi kadib howlgalkii barakaysnaa ee lagu qaaday daarihii dheeraa ee maraykanka kow iyo tobankii sebteembar labada kun iyo kowdii waxaana kala yaacay dagaalyahanadii kooxda daalibaan iyagoo intooda badan u firxaday dhanka iyo bakistan halka amiirkii kooxda waa mulla cumare la waayey wixii xilligaa ka dambeeyey meel uu jaaniyo cirib dhigay intaa kadib wuxuu madaxweynaha maraykanka ee xilligaa xilka hayay buush uu duulaan ku qaaday dhulka ciraaq halkaa oo ay islahaayeen saliibiyiinta si fudud ayaad ku guran doontaan khayraadka uu qarniga ku yahay dhulka labada webi laakiin halkaa oo ay ku sugayeen libaaxyadii islaamka qarnigan kuwa oo jilbaha dhulka u dhigay isbahaysigii saliibiyiinta gaar ahaan maraykanka isdaarka ayaa lagu soo bandhigayaa muuqaalo lagu laabqaboobsado kuwaa oo ku tusinaya sida haybadii saliibiyiinta maraykanka loo laaday ayna dhulka u gashay taa oo buush ku khasabtay kumanaan ka mid a ah ciidamadiisa inuu ka soo daadgureeyo afghanistan uuna u soo wareejiyo dhulka iyo ciraaq markii uu maraykanku baneeyey meelo badan oo afghanistan ka mid a ah, waxaa fursad helay dibna isu soo abaabulay dagaalyahanada kooxda dhaalibaan kuwaa oo dib u bilaabay beegsashada saliibiyiinta iyo murtadiintii kabaha u ahayd waxaa la sheegaa in tiradii ugu badnayd oo ciidan amerikaana laga daadgureeyey afghanistan loona soo wareejiyey dalka ciraaq xilligii lagu dhawaaqay dowladda islaamiga ah ee ciraaq weli dhegaystayaal waxaynu bartamaha kaga jirnaa falanqaynta isdaarkii qiimaha badnaa ee ka soo baxay wilaayada khuraasaan waa qaybtii labaad ee macdiratan ilaa rabbikum e sidaan horay usoo sheegnayba kooxda dhaalibaan ayay naftu ku soo laabatay laakiin waxaa xusid mudan inay la soo laabteen weji cusub iyo hoggaan cusub waxaana hormuud u ahaa hogaamiyihii halaagsamay ee lagu magacaabi jiray akhtar mansuur kaasoo ku guulaystay inuu been u sheego dunida oo idil kadib markii uu qariyey geerida hogaamiyihii kooxda mullah cumar kadibna wuxuu isagoo isagoo adeegsanaya magaca mullah cumar beecooyinka ka ururin jiray kooxaha iyo shakhsiyaadka kala duwan kuwaasoo u malaynayay in mullah cumar uu weli nool yahay dhanka kale waxay kooxda dib ula wareegtay dhul baaxad leh oo ka mid ah afghanistan laakiin nasiib daro dhulkaasi kuma aysan xukumin shareecada islaamka taa beddelkeedana waxay dhaqan geliyeen axkaamta jaahiliga ah ee dhaqanka u ahaa qabaa'ilada waxaana dadka ku hoos nool deegaanada ay ka taliso kooxda lagu maamuli jiray go'aamada loo yaqaano xeerbeegtida dhanka kale waxaa xilligaa wixii ka dambeeyey shaacbaxay beerista iyo ka ganacsiga daroogada noocyadeeda kala duwan kooxda ayaa xilliyadii hore la dagaalami jirtay mukhaadaraadka laakiin waayihii dambe waxayba u noqotay il ka mid ah ilaha uu dhaqaalaha xoogani ka soo galo waa kan mid ka mid ah beeralayda ka ganacsata daroogada loo yaqaan khashkhaashka oo arrinka faahfaahinaya kaanat alxukuumatu tutlifu xuquula alkhishkhaash fi sanawaat asaabiqa xaraka xukuumadda waxay waayihii horay burburin jirtay beeraha daroogada laakiin hadda xarakada taalibaan way ogoshahay in la beero keliya waxay u baahan yihiin waa in saamigooda la siiyo maya marna gacanta taalibaan ma soo gaarto mukhadaraadka iska badaayay iyaga inoo ilaaliya beeraha lagu beero daroogada taa beddelkeedana waxaan siinaa xaqooda oo ah boqolkiiba toban kharashka aan ka helno haddii ay ciidan dhankeenna soo aadaanna taalibaan ayaa ka hortegaysa oo la dagaalamaysa dhab ahaantii waxaan si cad u leeyahay taalibaan la'aanteed daroogada lama beeri lahayn أقول لكم بكل ثقة من دون طالبان لن تصمد حقول الخشخة arrimaha cusub oo ay kooxdu la soo laabatay waxaa sidoo kale ka mid a ah xiriirada diblomaasi oo ay la yeelanayeen dowladaha iyo ururada gaalada xiriiradaas oo markii dambe isu bedelay in ay isbahaysi ka dhan ah mujaahidiinta la samaystaan gaalada markii lagu dhawaaqay khilaafada islaamiga lana soo celiyey dowladdii muslimiinta waxaa rajo weyn laga qabay in kooxda daalibaan ay hormuud u noqon doonto kooxaha soona dhoweyn doonaan soo celinta khilaafada muslimiinta laakiin nasiib daro hoggaanka kooxda waxa ay noqdeen kooxihii ugu horreeyey ee ka hor yimaada jameecada lana dagaalamay iyagoo khilaafada u arkay khatar soo food saartay jagooyinkooda waxayna laayeen mujaahidiintii soo ajiibtay beecada imaamka muslimiinta iyagoo durbadiiba u degdegay sidii ay uga ciribtiri lahaayeen dhulka khuraasaan qabsadaan gulufkaasi oo ay ku qaadeen muwaaxidiinta ayaa ka dambeeyey kadib markii hoggaanka kooxda ay ka xanuunsadeen dharbaaxooyin isxigxigay oo ciidamada khilaafada islaamiga ay u geysteen raafidada dalkaasi afghanistan taasoo sababtay inay kooxda daalibaan ku dhawaaqdo dagaal ka dhan ah mujaahidiinta dowladda islaamiga kaasoo ay ku difaacayaan walaalahood mushrikiinta ah xilligaa wixii ka dambeeyey waxay kooxdu ku mashquushay la dagaalanka muwaaxidiinta iyagoo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay burburinta dhulka ay mujaahidiintu ku maamulayeen shareecada islaamka iyagoo ujeedkoodu ahaa sidii ay dhulkaasi uga dhigi lahaayeen deegaanada ay maamulaan oo kale kuwa oo lagu maamulo sharciyada daawuudka oo ayna ku ammaan helaan murtadiinta iyo gaalada laakiin allah ayaa dhagartooda ku celiyey umana ayna suuragelin وأما أنتم يا فصائل الردة والعمالة waxaan leenahay kooxaha riddada iyo dabadhilifnimada war miyaydan ku cibro qaadanaynin halkii ay ku dambeeyeen kooxihii ciraaq kula dagaalamay dowladda islaamiga sannadihii lasoo dhaafay miyaydan wax ku qaadanayn duruustii shaam baqdinta ay kooxdu ka qabtay joogitaanka dowladda islaamiga ah ee dhulka khuraasaan iyo hanakhaadka wilaayo islaami ah oo wax ku xukunta sharciga islaamka ka sokow waxaa jiray sidoo kale baqdin ku aadan saamaynta ay joogitaanka mujaahidiinta ee dhulka khuraasaan ku yeelan doonaan aragtiyaha dowladaha la deriska ah afghanistan ee isugu jira gaalada iyo murtadiinta kuwaasoo ay kooxda kala dhexaysay saaxiibtinimo sidaa darteed ayayna kooxda waxay la dagaalanka mujaahidiinta u aragtay fursad ay ugu sii dhowaadaan kuna sii xoojiyaan cilaaqaadkii ay la lahaayeen dowladahaasi gaalada ah gaar ahaan iiraan ruushka shiinaha iyo waddamo kale sababtoo ah waxay gebi ahaanba ka midaysan yihiin bakdinta laga qabo awoodda sii xoogaysanaysa ee mujaahidiinta dowladda islaamiga ah kuwa oo muddo kooban gudaheed isugu faafay dhulal badan oo ka mid ah khuraasaan iiraan bartamaha qaaradda aasiya iyo qaarad u ekaha indiya abaanduulaha ciidanka maraykanka kenneth makensi waxa uu sheegay in washington ay taageero u fidisay taaliban dagaalka ay ku qaatay dagaalyahanada isis kaasoo ay ku doonaysay inay kaga saarto bariga afghanistan dhanka kale kooxda ayaa la dagaalanka mujaahidiinta fursad uga heshay saliibiyiinta maraykanka kuwaasoo marar badan saxaafadda u sheegay in kooxdu u ballan qaaday la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waa kan gaal trump madaxweynaha waalan ee maraykanka oo arrinkaa ka hadlaya waxaan goodhow si foolka fool ah ula kulmi doonaa hogaamiyaasha daalibaan waxaan aad ugu rida weynnahay inay fulin doonaan balamihii ay naga qaadeen taasoo ahayd inay leen doonaan argagixisada sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka gaalka lagu magacaabo bombiyo oo isna arrinkaas sii sugaya ayaa yidhi Here's our take on what steps by the Taliban will make this agreement a success. waa tan waddada saxda ah ee laga doonaya inay qaado taalibaan waana tan heshiiskeena ka dhigi doonta mid guulaysta ugu horrayn waa inaad oofisaan ballantii aad nala gasheen ee ahayd inaad xiriirka u jiri doontaan alqaacida iyo ururada argagixisada ah sidoo kale waxaad joogtaysaan dagaalka aad kula jirtaan isis weli dhegaystayaal waxaynu dhex muquranaynaa falanqaynta isdaarka wilaayada khuraasaan waxaa qaybaha dhexe ee isdaarka lagu soo bandhigayaa sida kooxda dhaalibaan ay u qaadatay diingaaleedka dimuqraadiyadda mar la weydiiyey shiir maxamed cabaas istanigzai oo ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda nooca dowladda ay doonayaan in laga hirgeliyo afghanistan kadib kabixitaanka maraykanka wuxuu ku jawaabay ururada iyo axsaabta siyaasaddu way ku kala duwanaan karaan iyo nooca nidaamka xukun ee imaan doona laakiin annagu waxaan doonaynaa inaan arrimahaasi geyno miiska iska wadahadalka iyo wadaxaajoodka u dhexeeya afghaaniyiinta dhexdooda markaa kadib waxaa la eegi doonaa rabitaanka shacabka annagu waxaan diyaar u nahay inaan ixtiraamno wixii ay shacabku reer afghanistaan doortaan bal ka waran haddii shacabku ay doortaan nidaamka jamhuuriga ma ogolaanaysaan doorashada nooca ay dowladdu noqonaysa waxay ku jirtaa gacanta shacabka wixii shacabka uu doorto ayaan annagana ku go'naa waana ixtiraamaynaa ra'yiga loo badan yahay maanta oo hoggaanka kooxda ay kula shirayaan magaalada dooxa dhammaan kooxaha kala duwan ee murtadiinta iyagoo xilli sii horaysayna bahwadaag la noqday raafidada mushrikiinta waxay doonayaan inay samaystaan nidaam loo dhan yahay kaasoo ay ku midaysan yihiin dhammaan dhinacyada kala duwan ee waddanka afghanistan nidaamkaas oo taageero dhinac weliba leh ka heli doono gaalada caalamka xooggana saari doona sidii loola dagaalami lahaa mujaahidiinta laakiin biidnillaah iskudaygoodasi wuxuu noqon doonaa hal bacad lagu lisay waxaana u dambayn doonta halkii u dambaysay saxawaadkii iyaga ka horeeyey raayada islaamkana waxay allah idinkiisa baaqi ku ahaan doontaa dhulka khuraasaan si la mid ah sida ay baaqi ugu tahay wilaayooyinka kale ee dowladda islaamiga وإننا ماضون بأمر ربنا نعلي صرحها ونعيد مجدها waxaan ku socon doonaa amarka allah waan taagi doonaa dowladda islaamka waan soo celin doonaa sharafkii ummadda haddii arrinkaasi uusan idin cuntamin annagu waan ku sii socon doonnaa waxaan samayn doonaa wax walba uu sharciganana amrayo marka haddii ay waxba qaban weysay fataawadooda xumayaashiina aynana celin weysay towjiihaadka sufahadiina baxa oo soo kaalmaysta golaha ammaanka gaalada midowday bal ha idin soo saaraan go'aan loo dhan yahay kaasoo aad nagu celin kartaan ama orda oo maciinbada isbaheysiga saliibiyiinta ama dawaaqiidda kale ama raafidada iyo nuseeryada mushrikiinta farmashiya diinta soo kaalmaysta laga yaabay inay idin soo diraan diyaarada idinka dacmiga xagga cirka ama taageero xagga dhulka ah haddaysan idin cuntamin orda oo buuraha madaxyada la dhaca ama badda soo cada haddaysan idin cuntamin caradiina la dhinta waxaan samayn doonaa waxaan doonno iyo xilliga aan doono waayo annagu ma lihin kitaab iyo sunnada kadib wax kale oo na xiraya qawaaniinta kufriga ee ummadaha odilbari iyo galbeedna cagteena ayay ka hooseeyaan haa nama cabsigelinayso ciidanka carabta iyo cajamta waxaan gaalaysiin doonaa cid walba oo sharciga ilaahay lagu gaalaysiiyey waxaan ku socon doonnaa allah idin dhaqankiisa waan burburinaynaa waan qarxinaynaa waan qaribaynaa si walbo ay nagu been abuurtaan sufahada haba lagu magacaabay inay yihiin culimo iyo garaadlayaal وسنمضي بإذن الله وسنستمر ننسف ونفجر ونهدم ونخرب وندمر مهما افترى علينا الأدعياء والسفهاء وإن سموا زورا علماء وحكماء ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على intaa kadib waxaa isdaarka lagu soo bandhigayaa qayb ka mid ah dhiigbixinta ay ciidamada dowladda islaamiga ku hayaan maleeshiyaadka dhaalibaan meelo badan oo ka mid ah afghanistaan gaar ahaan gobolka nangahaar ee dhaca bariga waddankaasi dagaallo aan waxba laysu reeban iyo weeraro rogaal celis ah ayay ciidamada khilaafada islaamiga ku qaadayaan deegaanadii ay murtadiinta dhaalibaan kusoo duuleen iyagoo wakiilo uga ah gaalada caalamka sidii loo soo afjari lahaa joogitaanka khilaafada ee dhulka quraasaan waxaa sidoo kale lasoo bandhigayaa hub iyo saanad militari oo laga furanayo maleeshiyaadka kooxda waxaa muuqaalada qayb ka mid ah sidoo kale agab militari sida doorbiinada iyo kaamirooyinka xaraariga loo yaqaan qaar ka mid ah baktiyadooda ayay sidoo kale qabanaysaa kaamirada mujaahidiinta كم شهيد يتغنى فوق غصني بالحداد qaybaha dambe ee isdaarka waxaa lagu soo bandhigayaa qayb ka mid ah howlgalladii najaxay ee heliyeyada khilaafada islaamiga ay ka geysteen dhulka khuraasaan waxaa sidoo kale soo muuqanaya istijhaadiyiintii iyo inqimaasiyiintii howlgalladaasi fuliyey khaswadii bilo ka hor ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada jalaalabaad ee gobolka nangahaar taasoo mujaahidiintu ay ku soo furteen boqolaal maxaabiis muslimiin ah ayaa iyana ka mid ah muuqaalada lagu soo bandhigay isdaarka محيط مطار جلال آباد شهد تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين تحصن sidoo kale macbadyada mushrikiinta hinduuska iyo kuwa singasingaha loo yaqaan ayaa qayb ka ah goobaha ay howlgalladu ka dhaceen sidoo kale waxaa isdaalka lagu soo bandhigayaa weerarkii mujaahidiinta khilaafada islaamiga ay ku qaadeen xafladii calaybasaarka murtadka lagu magacaabo ashraf khani oo ah madaxweynaha xukuumadda ridada afghanistan وغدنبينتينا وحا إزدارك لغوص وافجاريا شيخ مجاهد أبي محمد العدناني الله أي شهادة ديسا وعدين يا موقف كدولد إسلامي أه إيكو آدن وده هذا لذا لقل يوقع لذا أين السلام وها هم قبل الفطام تكسروا وتمزقوا قالوا السلام لقد علمت الدولة الإسلامية أن الحق لا يسترد إلا بالقوة dowladda islaamiga ah waxay ogaatay in xaqa aan lagu soo ceshan karin awood mooyaane waxayna sanaadiiqda doorashooyinka ka dooratay sanaadiiqda rasaasta sidoo kale waxay ogaatay in dulmiga aan lagu suulin karin seef mooyaane sidaa daraaddeed waxay ku adkaysatay inay ku wada hadasho godadka kana dooratay wadahadalka hoteelada waxay ka biyadiiday fariisiga hoolalka shirarka waxayna u qalab qaadatay hurinta holaca weerarada بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت waa hagaag dhegaystayaal inta aynu ku dhaafno faahfaahinta isdaarkii dhowaantan ka soo baxay wilaayada khurasaan markana bal aynu eegno jabaqda isdaarkii iyo falanqayntiisa waxaa istuudiya ugu weeliya saaxiibkee diblaawe kusoo dhawo barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga ee hajirteen waad dhegaysatay warbixintii aan ka diyaarnay isdaarkii qiimaha badnaa ee ay mujaahidiinta kaga hadlayeen kooxda daalibaan ee ridowday kadib laawo ahaan maxaad ku qiimaynaysaa isdaarka aad baad u mahadsantahay walaalkay abubakar waan ku dhawaa barnaamijka haddii aan usoo dhaadhaco barnaamijkii qodobka miiska inoo saaran ee isdaarka macdalta ilaa rabbikum qaybtiisa labaad ee kasoo baxday khurasaan waxaa runtii dhabarjabkii ugu weynaa uu ku noqday maleeshiyaadka islaamiya kooxda ridada taalibaan sida ururka alqaacida ee xubnaha ku abtirsada isdaarkan waxa ay mujaahidiinta ku sugeen fadliga iyo wanaagga daalibaantii hore ay lahaan jirtay iyo qaabka ay usoo dhoweeyeen mujaahidiintii carbeed iyo dagaalkii ee runtii ay la galeen maraykanka waxaa sidoo kale mujaahidiinta ay wanaag iyo qiimo badan u sugeen sheekh mulla cumar oo la rumaysan yahay inuu geeriyooday sannaddii labakun iyo labayo tobankii una qireen inuu ahaa nin wanaagsan oo jeclaa in shareecadu wax ku xukumo dhanka kale waxaa isdaarka ku daawanay kooxda taalibaanta cusub oo ay hogaaminayeen murtadkii halaagsamay ee akhtar mansuur iyo ninka hadda nool murtadka loo yaqaano hibatullah qaabka ay u dhalin rogeen kooxda iyo sidoo kale qaabka ay u bedeleen dariiqii jihaadka iyagoo safkooda ku jamciyey qeybo badan oo ka mid ah kooxaha gaalada sida raafidada shaqadoodu ay tahay aflagaadaynta cirdiga rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh kuwa uu door weyn ku dhex leh kooxda wadaniga ee taalibaan sidoo kale waxaa isdaarka ka muuqanaya sida ay ugu mahad celinayaan trump iyo xogayihiisa arrimaha dibadda bombeyo taalibaanta ee maanta warbixinta la dagaalamaysa iyagoo sidoo kale u dardaarmay taalibaan inay sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan khilaafada islaamka dhanka kale isdaarkan waxaan ku daawanay maraykanka oo qiranaya in murtadiinta ay walaalaha yihiin ee taalibaan ay u fidiyeen taageero dhanka cirka ah inta dagaalada ay kula jireen xooga khilaafada ay wilaayada khurasaan laakiin waxaa waxaa oo dhan iiga muhiimsan oo aad iiga yaabiyey qaabka ay idaacadaha saxawaadka soomaaliya u sawirayaan kooxda taalibaan runtii wax aad looga yaqiiqsado weeyey in alfurqaan iyo andalus ay taalibaan ka dhigaan mujaahidiinta zamankan iyagoo weliba og oo yaqiinsan in taalibaan ay murtadiinka faraha yihiin bal abubakar oo ila dhegeysta qayb yar oo ka mid ah barnaamij jimcihiina soo dhaafay ka baxay idaacadda alfurqaan waa barnaamij isbuuclaha oo lagu magacaabo dhacdooyinka dunida islaamka bal ila dhegeysta murtadiinta taalibaan qaabka loogu sawirayo bulshada muslimiinta ay ku nool dhulka ay murtadiinta saxwaadka xukumaan imaaradda islaamiga ah ee afghanistaan ayaa weerarkan ku soo furatay gaari iyo qori nooca culus ah oo lagu farsameeyo waddanka maraykanka sidaasi si la mid ah mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah ayaa weerar ku qaaday eh, maqtaca wuxuu ahaa raadiyaha alfurqaan bal haddana ila dhegeyso maqtac kale oo aan isna ka soo jaray barnaamijka caalamulyoom ee ka baxa idaacadda ridada al andalus iyagana waxa ay sidoo kale mujaahidiinku tilmaamayaan murtadiintan taalibaan oo iyagaba si cad u sheegaya inay yihiin niman ku qanacsan dimuqraadiyadda caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistaan waxay saacadihii ugu dambeeyey fuliyeen weeraro kala duwan kuwaasi oo khasaaro naf iyo mid maal ah lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka xukuumadda ridada kaabul waxayna weeraradani ka kala dhaceen wilaayaadka kala duwan ee dalka afghanistan labada maqtac waxay ahayn idaacadaha alfurqaan iyo alandalus laakiin murtadiintan qarinaya ridada taalibaan ee malaayiinta muslimiinta luminaya kama xishoodaan durista muwaxidiinta iyo inay ku tuhmaan inay murtadiin yihiin maqtacan soo socda waxaan kasoo jaray barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxa idaacadda alfurqaan waxa ay si xishood la-aana u durayaan mujaahidiinta dowladda islaamiga khaasatan wilaayada soomaaliya iyagoo ku tilmaamaya murtadiin barnaamijkan wuxuu baxay abubakar oo laba sano ka hor taariikhdu markay ahayd sebteembar tobankii bal ila dhegeyso wuxuu sheegay inay mujaahidiinta u kuurgaleen dadka kooxdaas ka tirsan ee soomaaliya jooga islamarkaana xaaladooda si qoto dheer u dabagaleen wuxuuna sheegay inay yihiin shakhsiyaad ku caanbaxay beenta balan la-aanta dhagarbadnida ammaanadana khiyaano oo gaalaysiiya dadka cilmiga iyo jihaadka lagu yaqaano islamarkaana doonaya inay soo nooleeyaan qabyaaladii ay mujaahidiintu tirtireen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waxay sidoo kale kooxdan gambaad u naqotay jawaasiista mufsidiinta munaafiqiinta iyo inay xiriir hoosaad la leeyihiin maamulada riddada ah arrintani waa mid cab cid weliba oo midnimada mujaahidiinta darteeda fursad u heli weysay inay howlo basaasnimo ah ka dhex samayso mujaahidiinta iyaga ayay ku soo hoos gambatay in badan oo ka mida ah dadkii fasahaadkaas iyo dhagarahaas lagu yaqiinay iyaga ayay hoos galeen cadowgana waxay u fududeeyeen ujeeddooyin ay wax badan ku taamayeen hagaag dhiblaawo ugaan dhegaysanay qaabka idaacadaha riddada al-shabaab ay muslimiinta kaga gadayaan murtadiinta daalibaan iyo qaabka ay waxayeysiinayaan su-aashii waxay tahay ma la dhihi karaa idaacadahan waxay sabab iyo riddada ay ku jiraan boqolaal dhallinyaro ah oo weli ka garab dagaalamaya murtadiinta al-shabaab abuubakar waad mahadsan tahay waxaa xusid mudan in dadka muslimiinta ay ku nool dhulka saxawaadka aysan lahayn meel ay xog ka helaan oo aan ka ahayn labadan idaacad malahan internet ay ka ogaan karaan xaqiiqda daalibaan iyo gaalnimada ay ku faanayso maanta keliya waxaay haystaan labadan idaacadood oo hore loogu aqoon jiray oo nusraynta mujaahidiinta maantana ku caanbaxay xayeysiinta kufriga iyo dowladda mujaahidiinta inta badan markaad baraha bulshada ku aragto dhallinyaro taageeraya al-shabaab waxay daliilkaaga dhigayaan in idaacadaha al-shabaab ay soo gudbiyaan taalibaan iyo arrimaha ku aadan aynan weli sheegin sidoo kale inay taalibaan ridooday marka haa waa la dhihi karaa murtadiintan ka shaqeeya labada idaacadood waxay si toos ah u qaadanayaan mas-uuliyadda baadiyeenta tobanaan kun oo muslimiin ah waxaana xaqiiqatan idaacadahan la dhihi karaa wax ay ka wasiixan yihiin idaacadaha gaalada sida v o eda b b c da kuwaa kufrigooda runtii bannaanka ayay dhigtaan waana ay ku faanaan laakiin kuwan waxay qabanayaan shaqadii v o eda iyo b b c da ee ahayd durista mujaahidiinta iyo xayisiinta murtadiinta laakiin markan waxay usoo xireen dharkii diinka iyo jihaadka su-aasha ugu dambeysa ee dhiblaawo ku weydiinayo waxay tahay maxay murtadiinta al-shabaab qiil uga dhigayaan daalibaanta dooxa la fadhisa een murtadiinta kaabul haddii ay shalay qiil u raadiyeen daalibaantii isku dhiibtay maraykanka bal maxay tahay qiilkaay u hayaan murtadiinta daalibaan ee dooxa fadhisa waa mahadsantahay waa arrin aad loogu qoslo qiilka maanta ay saxawaadka u samaynayaan walaalahooda riddada kaga horreeyay ee taalibaan waxaa keliya ay ku filan in lagu ceebeeya maanta qiilka ay saxawaadka wadaan ee maqtacan soo socda oo uu leeyahay abuzubayr amiirka hore ee al-shabaab kaas oo ka hadlaya in lala fadhiisto murtadiinta muslimiintana markaa waxaan u sheegaynaa oon ku baraarujinaynaa sideedaba waxa weeyaan shareecada islaamka xiwaar iyo mufaawadaad iyo wadahadal in murtadiinna la yeesho ama heshiis lala gala ama hudna sharciga ale subxana wataala kuma banaana sheikhu islaam taymiya wuxuu leeyahay wa taa'ifatun kanat muslimatan fartadat can lislaam wainqalabat calaa caqibayha min alcarabi waalfursi waaruumi waghayrihim وهؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء وكذا نساؤهم عند الجمهور sheekh islaam taymiya wuxuu soo naqlinayaa culimmada islaamku inay isku waafaqsan yihiin murtadiin in aan heshiisna lala geli karin ammaanna la siin karin oo xataa mid iyaga ka mida ammaan aan la siin karin la bixin karin xataa haddii qof laga qafaasho sii daynaynin maalna waxay gowracaan inaan la cunaynin dumarkooda aan la guursanaynin ina wahaakada sidaas ayuu markaa xataa murtadiinta kooda dagaalamaya ka aan dagaalanaynba waa la dilaya hadduu oday waayeela hadduu indhool yahay wahaakada maxaa yeelay waxa weeyaan riddadu waa hadduu qofku fardi yahayna xadkeedu waa dil hadday jamaaco iyo koox yihiinna weygooda iyo dariiqoodu waa qitaal iyo in lala jihaado lala dagaalamo خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر aad baad u mahadsan tahay walaalkay dibnaawe waa hagaag qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga jiriteen ayaa fikirkooda kaga soo dhiibtay baraha bulshada aragtidooda ku aadan ah isdaarkii ka soo baxay wilaayadda khuraasaan dhegaystaha ugu horreeya waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum magaceegu waa maahir alhaashimi annagana waxaan ku leenahay wacalaykum salaam waxaan marka hore salaan diiran ugu dirayaa buu leeyahay howlwadeennada idaacadda islaamiga alyiriteen waxaana leeyahay sii dardargeliya howsha aad wadaan intaa kadib buu yidhi isdaarkii quraasaan ka soo baxay isbuucan waxaa la dhihi karaa waxa uu si cad bannaanka u soo dhigay gaalnimada kooxda ridada daalibaan iyo xumaantooda xagga kalena nagu laabqabowjiye cashirka culus oo ciidamada khilaafada u dhigeen murtadiinta daalibaan ugu dambayntii wuxuu leeyahay waxa uu muuqaalka xambaarsanaa fariimo culus dhegaystaha xiga oo lagu magacaabo saraaya khilaafa waxaan filayaa inay tahay gabar waxay leedahay waxaa mahad leh allah intaa kadib waxay leedahay isdaarkii quraasaan aad baan ugu faraxsanahay soo saaristiisa waxaana ka barnay oo nooga siyaaday bay leedahay xaqiiqda murtadiinta daalibaan taas oo alqaacida inay qariso dadaal ugu jirta insha allah junuudda khilaafada inay dhulka khuraasaan ka dhammeeyaan murtadiinta daalibaan iyo alqaacida ayaan allah ka baryeena goordhowna waxaan sugaynaa bay leedahay nasr iyo fatxi inuu noo soo dedejiyo dhegaystaha xiga waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa umu maryan annagana waxaan ku leenahay wacalaykum salaam dhammaan waxaan halkan ka salaamay inay bay leedahay howlwadeennada idaacadda islaamiga ood allah idin xifdiyo haddii aan aragtideeda ka dhiibto isdaarkii cajiibka ahaa runtii maalinba maalinta ka dambaysa waxaan sii helaynaa farxad iyo dhiiranaan runtii waxaa la joogaa xilligii saxwaadkiiyo gaalada uu allah hoojin lahaa waxaan leeyahay saxwaadoo bay tidhi aqli ma lihidiin saaad uga heshiinaysaan idinkiiyo gaalada mujaahidiinta inaad baabi'isaan ogaada bakhtiyadiina bay leedahay eeyaha cuni doona insha allah waxaan leeyahay bay tidhi ugu dambayn mujaahidiinta sabra oo ogaada inay soo dhowaatay baabi'inta cadowga allah insha allah sabarkan badiya waa tahay inta aan kaga gudubna aaraada dhegeystayaasha فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدت فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga aljiratayn markaana aan idiin sii dayno taxniin muhaabir qaybtiisii siddeediyo tobanaad waxaana aalaab inoo soo jeediya walaalkana dhiblaawe هامي سيف الشوق ممتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصقون وبين جرحي ونسفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii siddeed iyo tobanaad ee taxniim mathaabix waxaan u ballansanin xalaqadan inaan idiin soo gudbino taariikhda mid ka mid ahaa walaalihii lagu toogtay fagaarayaasha dhulka ay xukumeen shabaabka qisada walaalkan maanta idiin wax lagu magacaabo abuu samey almuhaajir magaciisa saxda ana waa maxamed axmed ama cawaale axmed cid weliba sida uu taqaane eh shabaabka dhexdooda waxaa looga garan jiray maxamed beebi howladaag muqdisho ayuu ku dhashay sannadii waxaana isagoo shan jira wareerkiisa ula guuray dalka ingiriiska halka ayuuna ku soo barbaaray walaalkeen kadib aasaasadii maxaakiimta islaamka sannadii labada kun lixdii wuxuu walaalku ka mid ahaa dadkii hurdada kaga toosay allahna uu ku hanuuniyey guulii ay maxaakiimtu ka gaareen murtadiintii aasaasay isbayasi la dagaalanka argixisada ilaa ay dowladda saliibiyadda etoobiya ka xumaatay nidaamka islaamiga ee soomaaliya ka istaagay waxaana ay dagaal toosa ah kusoo gashay soomaaliya iyadoo wakiil ka ah gaalada midowday wixii xilliga ka dambeeyeen waxaa sare u kacay dadka soo ajiibaya dhawaqa jihaadka ee isgarab taagaya walaaladooda mujaahidiinta ah xilliga waxaa soo baday dadka soomaalida ay ka soo hiroonayeen dhulalka gaalada waxaana ka mid ahaa walaalkeen maxamed beebi allaha ka aqbalay shahaadiya 底色。 walaalka ayaa soo gaaray soomaaliya sannaddii labada xilliga oo ay inta badan kala baxeen sufuuftii kuwii la dagaalamayay etoobiyaanka iyo martidiintii la socotay waxaana uu walaalkan ku biiray raayadii xilliga ugu nadiifsaneed oo ahayd raayada xarakada al-shabaab wuxuuna walaalku ka mid ahaa raggii ka soo baxay sannadii laba mid ka mid ah mucaskaraadka qiyaadada isagoo tababarkiisa ku qaatay meel dhow magaalada kismaayo ee koonfurta soomaaliya wuxuuna walaalku xilliyada wixii ka dambeeyey isku maray inta badan saaxaadka dagaalka ilaa markii dambe ay hoggaanka al-shabaab shaqo ugu direen waqooyiga soomaaliya dabayaaqadii sannaddii labada bebi ayaa shaqada la qaybsanayay rag kale oo iyagana isla hawsha ku guda jiray waxaana uu allah qadaray in laba ka mid a ah raggii hawsha ku jiray ay gacanta murtadiinta somalilan ku dhacaan walaalkan bebi ayaana ahaa mid ka mid a ah labadaasi walaal waxaana lawada ogsoonaya in dowladda britain ay tahay midda sirdoonkeeda uu ka howlgalo dhulka somalilan sidaasi darteed somalilan oo weji ka raadsanaysa asiyaadeeda ingiriiska ayaa si qurbaan ahaana waxay bebi ugu gacangeliyeen sirdoonka ingiriiska ee loo soo gaabiyey amahsigis laba bilood un kadib waxa ay bebi u wareejiyeen sirdoonka ingiriiska meel bannaanka ka ah magaalada london oo ay ku nool yihiin dad kristan ah si uu xabsigiisa ugu qaato laakiin sirdoonka ingiriiska uu xadeemo muuqdaha kuweysana walaalkeen bebi ayaa ka fududeeyay xabsi uu ku jiray ee gaarka ahaa waxayna wakhti yar kadib usoo wareejiyeen xabsi ku yaal gudaha magaalada london sidoo kalena lugta kaga xiray qalab ay ku kontaroleen dhaqdhaqaayadiisa wakhti kadib waxay u ogolaadeen inuu aado masjid u dhowaa halka uu ku xidhnaa iyagoo dhanka kalena u fasaxay inuu xiriir la sameeyo eheladiisa shaedan ay kala socdaan sirdoonka ingiriiska laakiin walaalkeen bebi iskuma uusan dhiibin war ciyaadka ku noolaa waxaana uu mar weliba ku fikri jiray qaabkuu kaga baxsan karo gacanta cadowga isagoo ka faa'iidaysanaya fursadda iyo kafududaynta laga fududeeya xabsiga iyo ilaaladii adkeed ee uu ku jiray ayuu walaalku wuxuu la kulmay mid ka mid aha raggii ay saaxiibada ahaayeen aadna uu ugu kalsoonaa wuxuuna bilaabay bebi inuu kala hadlo walaalka inuu danaynayo qorshe uu kaga baxsado dalka ingiriiska waxaana uu ballanqaaday walaalka inuu bixin doono qarashka ku filan inuu kaga baxsado dalka britain sadoonka ingiriiska oo isna isha ku haya dhaqdhaaqyada walaalkan bebi ayaa si kadiisa ah waxay bebi dib ugu celiyeen xabsiga kadib markii ay ka shakiyeen suuragalnimada inuu baxsan karo bebi markii xabsiga dib loogu soo celiyey ayaa saaxiibkiisii shaqada shaqada la wadaagayay waxa uu dareemay inuu isna fashilmi karo wuxuuna isla xilligaa u hijrooday dhulka shaam laakiin u reebay walaalkiisii bebi lacagtii u ballanqaaday isaguu ku dhiyey mid ka mid ah imaamyada masaajidda soomaalida ee london wakhti kadib bebi waxaa laga sii daayay xabsiga wuxuuna ogaaday markuu bannaanka u soo baxay in saaxiibkiisii uu hijrooday dhulka shaam isagoo ogaaday sidoo kale inuu u reebay lacag uu ku fududaysta arrimihiisa waxaana uu bilaabay walaalka inuu dib ugu fakiro qorshe kale uu kaga baxsan karo gacanta kaalada waxaana ka mid ahaa waxyaabihii u fududeeyey arrinka inuu xiriir ka helay mid ka mid ahaa walaalihii fududayn jiray muhaajiriinta in ay soomaaliya soo gaaraan kaa oo marka al-shabaab ka tirsanaa laakiin xilligaa ka maqnaa soomaaliya sababo caafimaad awood isagoo la kaashanaya walaalkaas ayuu bilaabay bebi inuu diyaarsado warqado iyo baasaboor been abuur ah si uu kaga baxsado dalka ingiriiska markii uu soo dhowaaday wakhtigii baxsadka ayuu go'aansaday walaalka inuu iska qariyo dhammaan indhaha cadowga iyo xitaa kuwa eheladiisa waxaana oktoobar labada kun iyo saddex tobankii maalin jimcaha kusoo beegmay safarkiisii uu kaga baxsan lahaa dalka ingiriiska isagoo la heshiiyey walaal kale oo la ogaa qorshaha uu kaga baxsanaya dalka ingiriiska waxaana ay labadoodaba kusoo tukadeen hal masjid oo ay khudbadii jimcada iyo salaadiiba ku wada guteen kadibna waxa uu gebi ka baxay albaabka masjidka qaybta haweenka oo xilliga taagnaa gaariga u waday saaxiibkiisa waxayna isla xilligaa horey u sii aadeen garoonka diyaaradaha isagoo intuu sii socday bixiyey iskana tuuray qalabkii loogu talagalay in lagu muraaqabeeyo waxaana markii hore walaalku u safray waddan aan laga filnayn inuu aado si uu u lumiyo raad weliba oo ay macquul tahay in si fudud lagu ogaado waxaana walaalkeen oo isku soo maray dhowr waddan oo soddon iyo saddex maalin kadib soo gaaray xuduudda ay soomaaliya la wadaagto kenya waxaana walaalka oo gacan ka helaya mid ka mid ahaa raggii ka tirsanaa al-shabaab ee xilligaa ka shaqaynaya fududaynta gelinta muhaajiriinta u suura gashay inuu soo gaaro magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose saliibiyiinta ingiriiska oo aad u caraysan ayaa bilaabay raadinta walaalkeen iyagoo sidoo kale warbaahinta geliyey dareenka ku aadan baxsadka ninkan waxaana ay ehelada walaalka ay u sheegeen xukuumadda britain in wiilkooda uu soomaaliya gaaray si ay kaga jejiyaan baadigoobka adag ay ku hayeen kiiskiisa walaalka oo soo gaaray soomaaliya ayaa ka filinaya walaaladiisii jihaadka iyo asxaabtiisa hore ee camalka inay ku farxi doonaan baxsadkiisa ayna si diiran u soo dhoweyn doonaan laakiin waxa uu la kulmay waxauusan filinayn marna inay macquul noqonayso waxaana ay raggiisii asxaabta ay ahaayeen shalay bilaabeen in bebi ay ka shaaciyaan been abuuro ku aadanaa in walaalku la shaqeeya sirdoonka ingiriiska lana soo dirsaday sababaha arrinkaa keen waxaa ka mid ahaa tan koowaade waxaa al-shabaab dhexdooda ku badan in asalka qofka cusub la tuhmo taa oo ahayd fikrad uu abuuray cabdi muuse halaagsamay halaagsamey kaa oo mar ahaa amiirka amniyiinta al-shabaab waxaana inta badan ay ku dhisan tahay is-aaminaadda u dhexaysa kooxaha ka tirsan al-shabaab qaab ku salaysan qabiil taa oo iyadana aan caga badan ku taagnayn sidoo kale al-shabaab oo xilligaa caqligoodu qaadan la'aa in walaalkan si dhaqsiyaha uu ku soo gaaro soomaaliya kagana soo baxsado mid ka mid ahaa sirdoonka ugu awoodda badan caalamka waxaana walaalka markii uu soo gaaray soomaaliya uu degay magaalada baraawe xilliga caasimad u ahayd al-shabaab waxaana inta uusan walaalka iman magaalada baraawe ka dhacay inzaal ay sameeyeen ciidamo ingiriis ah sidoo kale waxyar kadib magaalada markuu imaad ogaadeen waxaa dhacay insaal kale oo ay sameeyeen ciidamada maraykanka laakiin ashqiyadan ayaa biibi ku tuhmay inuu isaga ka dambeeyay dhacdooyinkaasi iyagoo ku dabaqay qaacidadii tuhunka ahayd ay ku dhisneyd al-shabaab intaa oo dhan waxaa ka sii darnaa taageerada uu beebi taageeray dowladda islaamiga kadib fidnadii saxawaadka ee shaamka dhacday taa waxay beebi ka dhigtay inuu ka soo muuqdo asaagiisa oo dhan waxayna sababeen arrimaha iyo kuwo la mid ah in walaalkan biibile takooro laguna tuhmo wax waliba oo xun magaaladan loo mariyo waxaa sidoo kale laga mamnuucay dhammaan xuquuqdii uu lahaa iyagoo ka ilaaliyey inuu helo qori uu naftiisa ku difaaco una diiday sidoo kale inuu dadku wax ku darsado iskaba dhaafay inuu imaado saldhigada ay degan yihiin taa oo walaalka kaga dhignayd xabsi cusub oo ka daran midkii hore uu ka soo baxay waxaana uu mar weliba walaalkan sugayay in al-shabaab ay ku biiri doonto jamaacadda muslimiinta iyo inuu wadciga sidan iska bedeli doono waxaana walaalka oo isku dayay inuu jihaadkiisa uu sii wato mar weliba ku codsanayay al-shabaab inay u galaadaan inuu aado jabhadka dagaal dagaalka ee lagu dhiigbixinayo ilaa maalinkii dambe uu helay nin damiin ka noqda kaawoo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee al-shabaab sidaasna waxaa loogu ogolaaday inuu jabhadda aado isagoo dhanka kale raadinaya in xiriir uu ka helo saaxiibbadiisa ay isku garan jireen dalka ingiriiska kuwa u jirooda dowladda islaamiga ee shaam waxaana nasiib wanaag walaalka uu helay dhowr walaal uu ka mid ahaa sida la ii sheegay walaalka lagu magacaabi jiray abuumaxaarib caanna ku ahaa magaca joon jihaadi ramadaan sanadii kun afar boqol soddon iyo lixdii ayuu walaalku wuxuu fasax ka soo qaatay jabhaddii uu ka mid ahaa isagoo sidoo kale waday iskuday uu ku rabay inuu ku aado dhulka shaam haddii suuragal u noqon karto ama uu iska aado mid ka mid ah wilaayaadka dowladda islaamiga kadib markii ay shabaab ka garab noqdeen safkii saxawaadka iyo beecadii ay kula jireen wadaadkii ku jiray qabrigiisa ee la odhan jiray mulla cumar allahu naxariiste waxaana isla xilliyada beeca ka galay soomaaliya walaalo badan taa oo ahaa kasay fikraddii walaalkan beebi ay ku aadanayd inuu soomaaliya isaga tago waxaana uu beebi bilaabay inuu si hagarla-aan u garab istaago walaaladii beecada galay isagoo walaalaha ka saacidi jiray dhanka iclaamka waana isaga kan internetka soo geliyay muuqaalada beecaadka walaalihii joogay koonfurta soomaaliya isagoo sidoo kale u fududayn jiray walaalihii keynta ku jiray dhammaan adeegyada ay kaga baahan yihiin magaalada mawaaqifta lagu xasuusta walaalkan beebi waxaa ka mid ahaa inuu xiriir ku wahayey walaalihii shanta ahaa ee doonayay in al-shabaab dhulkooda kaga baxsadaan doonida waxaana intay safarka sii ahaayeen walaalku ka war helay in shabaabku ogaadeen bixitaanka shanta walaal ayna qorsheynayaan qaabka ay kusoo qaban lahaayeen wuxuuna isla markiiba walaalka diray saaxiibkiisii warsame ay nin kaleo dhuliiqaan ahaa si ay kaga daba tagaan walaalihii baxay habeenkaas ugana sheegaan in saxawaadku ay ku soo raad joogaan wuxuuna isna bilaabay inuu anteenka galo oo walaalihii raadiyo laakiin saxawaadka ayaa jaray anteenkii magaalada inta aysan aadin howlgalka ay ku soo qabanayaan walaalaha walaalku ishayn waayey ayaa bilaabay inuu raadiyo shabakad wuxuuna ka baxay magaalada ilaa markii dambe uu helay nin rimri ah kaa uu tusay halka uu shabakad kaga hadli karo waxaanu walaalku sabxilliga helay raggii baxay isagoo u sheegay in al-shabaab ay ku soo wajahan yihiin una tilmaama meel ay isku ilaa baaritaanka uu ka hakanayo kadib markii ay shabaabku soo saareen amarka ku aadan allaynta mujaahidiin muhaajiriintii ku biirtay jamaacadda muslimiinta ee ku sugnayd koonfurta soomaaliya iyo gulufkii dagaal ee lagu qaaday walaalihii koonfur beebi wuxuu ahaa mid walaalihiisa si dhuumashaal ugu geeyay dhammaan adeegyada ay kaga baahan magaalada waxaana ugu dambeyn uu ku dhacay walaalkan beebi iyo saaxiibkiisii warsame gacanta murtadiinta saxwaadka taariikhdu markay ahayd safar sannadii kun afar boqol toddobadii iyagoo xilligaa ka soo laabtay walaalihii ku jiray keynta maalinka ayaana ugu dambeysay in dib loo arka beebi iyo saaxiibkiisii warsame waxaana lagu xiray xabsi aan la ogeyn halka uu ku yaallo markii ugu horraysay akhbaar laga helo beebi waxaa keenay walaalo lagu agxiray mid ka mid ahaa raggii ku ag xirnaa beebi waxa uu ii sheegay inay maqli jireen keelada walaalka marka lagu tacdiibinayo qaybta u gaarka ah jawaasiista waxaana walaalka la tacdiibiyey ilaa uu caqligiisa waayey kadibna uu waashay markii ay xaaladiisu halkaa gaartay ayay murtadiinta saxawaadka waxay iska dhaafeen walaalka oo ay kaga tegay qolkii isaga xirnaa waxaana walaalka uu dhowr sanna isaga jiray xabsiga isagoo aan wax tuumaha lagu hayn oo aan ka hayn inuu gacan u fidiyey walaalihii mujaahidiinta ahaa ee ku jiray keenta ugu dambayn waxa ay shabaabku dooneen inay ku macaansadaan daadinta dhiigga walaalkeena iyagoo maalin cad codbaahiyaha ka iclaamiyey in fagaaro ku yaallo magaalada jilib lagu fulin doono xad ka a xuduud allah laakiin arrinka la yaab kale oo dadka dhan ka yaabiye ayaa ahayd in xadka loo soo xaadiriyey walaalkii ay yaqaaneen ee bebi waxayna inta badan dadka garan la'aayeen wejigiisa ilaa murtadkii qaadiga ahaa uu kaga dhawaaqo magaciisa waxaana uu murtadka walaalka ku eedeeyey inuu ahaa jaasuus u shaqaynaya m i c ska sidoo kalena uu dhaqaalo ku taageeri jiray walaalaha mujaahidiinta ee dowladda islaamiga qaadiga murtadka ayaa isku dayay in dadka ku caqli yaraysto in gaalada ingiriiska ay ka dambeeyaan aasaasyada mujaahidiinta taa oo aan caqliga basharka marna gelaynin ilaa kuwa diinka foorarsan aaminsan maahane sida kuwa ay kala dhacday in mursi uu muwaxid ahaa farmaajona oo mushrig yahay waxaana kala jeedaa murtadiinta alqaacida ee beecada kula jira murtadiinta daalibaan ee degan caasimada dawaaqiida qatar ee dawxa waxaana sugi doonaa muuqaalada ay saxawaadka ka duubeen walaalkan bebi kuwa uu ku sheeganayo inuu jaasuus u ahaa m i ingiriiska wax filan wa ahna maahan inay ugu daraan inuu walaalku ahaa camiil labawajiilaha ah oo u shaqaynaya f b i da maraykanka iyo sidoo kale m i cska ingiriiska keliya waxa ay dhiigga walaalkan u daadiyeen sumcad xumayntiisa iyo inuu ka mid ahaa raggii galabeecada imaamka muslimiinta waxaan allah weydiisanaynaa inuu walaalkan ka aqbalo shahaadadiisa jannadana uu ka dejiyo qodolkeeda sarsare dhiiggiisana uu mujaahidiinta kaga dhiga nuur ay ku iftiinsadaan dariiqa iyo naar gubtaa murtadiintii dilay dilka walaalkeen waxaa xigay dilal fara badan oo loo geystay walaalo badan oo munaasiriin ahaa iyo kuwo kale oo muhaajiriin ahaa sida sheekh abu anas almisri allah ka aqbalay shahaadadiisa oo ahaa wadaad lixdan jir ah kaa oo lagu dhex dilay masjid ku yaala magaalada jilib sidoo kale muhaajiriinta la dilay waxaa ka mid ahaa walaalkeen muuse albakistaani kaa oo xabsiga ka doortay in la dilo isna wax uu dilo waxaan allah u weydiinaynaa inuu naxariis u fidiyo dhammaan walaalihii loo laayay mideynta safka mujaahidiinta kuna dhintay baycada imaamka muslimiinta kana beri noqday murtadiinta meel weliba oo joogaan بغداد يا نجمة لا زال شاعرها يدور ما دارت الأقدار والطرق يلقي على بابها أشعاره أدبا ويتقي من سناها خافق قالق ودولة لم تزل أفعالها كسفا تهوي dhegeystayaal iminkan waxaan isla soo gaarnay gabgabada barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo istuudiya koowaad ee idaacadda islaamiga aljiriteen iyo walaalkeen dacad oo noo sii daayo xubintii goosgooska culimmada jihaadka tan iyo intaan barnaamij midkaan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu alla idmo waxaan idinku dhaafeenaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu التي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما آن لك أن تعرفي حقيقة الديمقراطية فإن لم تعي ذلك بعد فها هو نبيك صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد بني البشر يهان باسم الديمقراطية وها هم الزعماء الخونه الرويبضه المنتخبون ديمقراطيا في بلاد المسلمين يجرمون ويحاربون ويعتقلون ويقتلون باسم الديمقراطيه من هب لنصره نبينا صلى الله عليه وسلم والذود عنه والذب عن عرضه والانتقام ممن تجرا عليه هذا وعلماء السلاطين علماء السوء يهدئون ويرقعون ويحرفون فاقعوا على الأذناب إقعاء معشر يرون لزوم السلم أبقى وأودعا فلو مدت الأيدي إلى الحرب كلها لكفوا وما مدوا إلى الحرب إصبعا يا أمتي إن لم يكن من عباد الصليب واليهود سوى محاولاتهم إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم وإهانته لكان سببا كافيا لشن حرب ضروس عليهم فكيف وهم لا يالون وسيله او يدخرون جهدا لحرب الله ورسوله وحرب المسلمين ولا يسكت عن اهانه نبينا صلى الله عليه وسلم الا كل منسلخ عن الدين مرتكس في النفاق وهذه الجريمه لا يقبل فيها اعتذار ولا يجدي بها بيان او خطبه او استنكار ولا يرد عليها الا بحز الغلاصم واراقه الدماء وكسر الجماجم وتناثر الاشلاء ومن لاحظ تاريخ نشر الفيلم الذي هو الحادي عشر من أيلول سبتمبر الموافق لغزوتي نيويورك وواشنطن ودك أبراج التجارة والبنتاغون لعلم أن الأمر مخطط له ومدبر وإن دولة العراق الإسلامية لن تشجب أو تستنكر أو تدين ولكنها وإن طال الزمان لا تنام على ضيم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم انت عضدنا وانت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل لا إله إلا الله والله أكبر قاد عربهم عجم بزمان صارت الأنثى تسود ويقود الناس أبلهم قزم أمتي متي متي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا ترضى الوهن أمة كانت من خير الأمم